بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الناظم رحمه الله فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام sheekh wuxuu kasoo hadlayay uu soo haayey waxyaaba badan oo caamadu ay ku samayso qubuurta oo inay qubuurta dhisaan ah oo inay yacni shirkiyaad fara badan ay koraan ah quluwi fara badan oo dadka amwaadaa lagu sameeyo asalkeediina ay ka timid wixii nebiga uu reebay sala allahu alayh ali wasalam oo ah in qubuurta la dhiso masaajida in qubuurta laga dul dhiso in qubuurta wax la weydiisto xadgudub iyo buunbuunis la buunbuuniyo qofka qabriga ku jiro itraac waxaa la yihahda lagu sameeyo intaasna inuu nebiga soo reebo u sheegay waxyaabaha marka nebigu uu soo reebay ayay dadku ka tageen waxyaabaha nebigu uu reebay sala allahu alayh ali wasalam ay ku dhaceen ay faleen wixii nebigu amrayna waa ka tageen markaasay ibliis u gacan galeen saasuu yihi uu kasoo hadlay maxaa yeele nabiga lacana allahu alyahuuda waannasaara itakaduu qubuura ambiyaahi masaajid buu yiri ambiyadii masaajidii iyo qubuurtii baa la isdhex geliyey laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam buu yidhi waa lagu xadgudbay dadki saalixiintii wahaakada qubuurihii la yiri yaan la dhisin waa la dhisay qanaadiil iyo masaabiix iyo faynuusyaa la suray markaasuu wuxuu yihi qad saadahum ibliisu fii fikaakihi bal bacduhum qad saara min afraakihi yadcuu ilaa cibaadati alawthaani bilmaali wannafsi wlisaani wabillisaani ilaahay keyrkiisa in la caabudo ayuu dadka ugu yeerayaa maal iyo naf iyo carabba oo ugu yeerayaa markaasuu sheekhu wuxuu ah, dhahayaa falayta shicrii alla dareenkayga eh man abaaxa yaa baneeyey daalika kaagaa lasoo sheegay wa awrada yacni dadka wa awrada al ummaddii ku simbiririxiyey oo yacni qatifkaas geliyey wa awrada al ummaddii dhex geliyey fi lmahaaliki meelaha lagu halaagsano fayaa shadiida tawli allaha ixsaankiisu ou darnaayo walincaami allaha nicmayntiisu ay badnayd oo darnaydu ilayka adiga ayaa nashkuu aanu u sheeganaynaa mixnata alislaami islaamka mixnadiisa nacam yacni islaamka mixnada ay dhibka haysto ilaah adaan kuu sheeganaynaa intaas marka baabkii hore ayuu ku gebagabeeyey uga baxay faslun fii bayaani xaqiiqati asixri wa xaddi asaaxiri wa ana minhu cilma atanjiim wadikri cuquubati man sadaqa kaahina dhowrkaas ayuu uga hadlaa halkan fii bayaani xaqiiqati sixri sixirka xaqiiqadiisa cadaynteeda ayuu ufasal yahay waxaddi saaxiri saaxirka xadkiisa cuquubada saaxirka wa ana minhu iyo inuu sixirka kamid yahay cilma iyo ana minhu inuu kamid yahay cilma tanjiim xidigiska xidiga fiirinta iyo xidiga faalinta in sixirka uu ka mid yahay oo eh, tanjiinka iyo xidiga faalintu waa qeyb sixirka ka mid ah. wa dikri cuquubati man qof cuquubadiis sheegitaankeeda sadaqa rumaysta kaahinan kitaab gaaglow mid yacni wax faalfaaliyo qofkii rumeeyo cuquubada sidana ku dhacayso sixirkiiba halkaan marka mabaaxistan soo dhexgeliyey maxaa yeele sixirku sidiisau gaalnimo u yahay sixirka sida ilaahi subxaana watacaala ba uu yihi wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur iyo sidoo alla u yihi walow anahum aamanuu wataqow lamatuubat min cindi illahi khayru low kanuu yaclamuun si alla subxaana watacaala u yidhi hadday dad iimaan laho seherkii iimaanka baa meelba isla gelaynin waxyaabahaas dhan nacam walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq yacni way ogaadeen kuwii sixirka iibsaday oo iimaankoodii sixir kusoo gatay way ogaadeen maa lahu fi laakhirati min khalaaq yacni aakhiro nasiib wax nasiiba inuusan kulahayn lahayn qofki sidaas yeelo qofkii iimaankiisa sixir ku gato aakhiro wax wax nasiiba kuma laha maa lahu fi laakhirati min khalaaqin baa marka waxaa weeyaan mintaas nafyiga la dhexgeliyey annakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum min khalaaqin nasiib ma laha wax nasiiba ha yaraada ha weynaado wax aakhiro uu kuleeyahay wax aakhira nasiiba kuma laha cidda la dhihi kara keliyana waa gaalka marka halkaasna culamada waa ka deliishanaan maa lahu fi laakhirati min khalaq mar haddii la yidhi wax nasiib ah oo dheef a ah aakhiro kuma laha haba yaraatee waa gaal muslimku dheef waa kuleeyahay aakhira nacam ha u yaraato un xataa marka maadaama marka halkaas ay ku jirto dad badan oo muslimiinana de sixirkii ay dhex galeen sixirkuna siduu ilaahay ka waramayba nimankii yahuudda ahaa ayaa waxay ka tageen kitaabkii ilaahay subxaana rasuulkii iyo wixii alla uu soo dejiyey ka tageen sixirayna ku bedesheen walamaa jaaahum rasuulu min cindi illahi musadiqun limaa macahum nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim kaanahum laa yaclamuun waاtabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wma kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra marka kitaabkii ilaahay bay ka tageen sixir bay raaceen ummadaana marka nebigu wuxuu yihi latattabicuna man kaana qabla eh, man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu zuxra dabbin tabictumuuhu ummadaana wuxuu sheegay nabiga calayh salaatu salaam inay raaci doonaan yahuud eh, ummadihii ka horreeyey yahuud iyo nasaaro taako taako eh, dhudhun dhudhun hadday god abe amase lugaaley ama abeese lugaaley godkeed ay galaana inay ka dabagelayaan buu sheegay taas marka waxay kutusaysaa sixirkaas laftirkiisii marka in looga daydayba intaa keliya kuma joogsanine dad cilmi u nisbo sheegto ayaa sixirkii dhex galay waxayna sheegeen in sixirku bal qaarkood ay sheegeen barashadiisu inay waajib tahay sababto a ah waxay dhaheen mucjizo iyo sixir lama kala farqi karo haddaan sixir la baranina dhaheen ambiyada iimaankoodana mucjizo ku xiran yahay dhaheen bal fiir shaydaanka soo wax ugu akri fakruraazi ayaa saas yiri alfakru raazi ibnu lkhatiib la yiraahdo oo taqaanaano shaacirada rag ugu waaweynaa ahaa kitaab dhanna waaba leeyahay oo la yiraha asiru lmaktuum fi mukhaadabati nujuum xidigaha sida loo faaliye iyo waxaasoo uga waramaa marka ninkaa isagaa kitaabka wuxuu leeyahay sixirku inuu waajib yahay barashadiisa bal inuu waajib noqdo al buu leeyahay sababto ah ambiyada in la rumeeyo waxay ku xiran tahay mucjizadooda in la ogaado mucjizadana lama ogaa karuu leeyahay mucjizo iyo sixir waa in la kala saari karo hadduusa qofka sixir aqoonin waxaan ma sixira ma mucjiza ma kala gara karuu kuleeyahay ibnu katiira marka aada u radiyey qowl cinda tafsiiri qowlihi tacaala watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulayman aayaddaas ayuu ku radiyey mana iska laazimayaan sababtoo ah qof rullow ah toosan haddana wax caadadii ka baxsan la yimid dadku waa ogyihiin inuu qofkaasi xag alla laga ayidaayo way garanayaan nacam sooma garanin laakiin qof beenlow ah oo haddana wax caadadii ka baxsan samaynayo saaxir inuu yaha garanayo ayagoo sixirba baraninba weligood oo hadda adigu laftirkaaga haddaad ogaatid waa kala ogaanay nacam nin masjidkii jamaacadii ku tukanayo oo sadaqo badan oo jihaad badan oo eh, soom badan haddana khawaariqulcaade ay kasoo daahirayso inay karaamo tahay waa garanay adigin sixirow inuusan ahayn laakiin inaan salaad tukanaynin dhahaaro aan ka dhahaaro aan lahayn oo najaas aan ka fogaanaynin oo haweenkii iska salaamayo marka haddana aad ku aragto waxyaaba caadaadka ka baxsan in shaydaan oo u kaalmeynayo eh, yacni ay tahay axwaal shaydaaniya qofku waa garan karaa tan kale mucjizada nebiga ee ugu weyn waaba qur-aanka waay mucjizatu nebiga caleyhi isalaatu wasalaam mucjizadiisa khaalidada ah ee weligeed dhulka korkiisa ka jirayso waa qur-aankan wey qur-aankuna inaad fahamtaa inaad sixir barato uma soo ma garanin oo dadaan sixir waxba ka aqoonin baa intay dhegaysteen ayay qur-aankii ku ta-atureen ay ku saamoodeen nacam marka adiga ibnu kathiir aada buu u radiyey ninkaa marka ummadaani marka waa ku dhacday iyaduna weliba dad cilmi unisma sheegtaa ku dhacay Eh, saa darteed buu marka sixirkii inuu halkaan uga hadlo ay daruuri ay noqotay sixirku marka marka laga hadlaayo kutub caqaa waa lagu soo qaataa jihada looga hadlaa waxaa ugu horey dhowr jiho awalan xaqiiqatu sixri sixirka xaqiiqadiisu maxay tahay xaqiiqatu sixri waxaa weeyaan waa sixirku wax jira inuu yahay inaad rumayso yani wujuudu sixri yani sixirku inuu wax jira yahay ta'hiirna uu leeyahay oo saameyn uu leeyahay soo ma garanin qur-aankii baa ka hadlay inuu sixirkii wax jiro uu yahay haddana yacni qofku marka waxaa laga rabaa qur-aankiina waa ka hadlay sunadii nabiga calayhi salatu salaam waa tilmaantay rasuulkiina calayhi salatu salaam waa la sixray sixirka nebiga laakiin ogo waxyiga wax saameyna kuma yeelanin keliya sixirka ku dhacay wuxuu ahaa yani waxaa loo mala gelinayay inuu wax sameynaayo mana mana sameynayo marka rasuulka calayhi isalatu wasalaam marka waa tii la sixray oo labadii suuratulmucawidateynka ay soo degeen markii lagu akriyeyna sixirkii uu ka tegey marka sixirku inuu jiro axaadiistaas iyo aayadahaas baa u daliila ah. xadiidka nabiga in la sixray tilmaamayna bukhaariga ayuu ku sugan yahay labid labid bnu lacsam nin la yihaaho yahuudi abaa ah sixray marka laakiin laleeyahay maxay macnaheedu tahay qofkii sixir rumaysto kitaab gaabalow qofkii u rumeeyo ma rumaynin wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey yacni waxaa laga wadaa sixirku inuu jiro waa rumaynaysaa adiga laakiin ilaahay subxaana watacaala iraadadiisa kooniga ah iyo qudradiisa unba wax ku tari karaa taana inaad ogaatid waay nacam sixirku waa jiraa laakiin qofka marka musiibadaas ay ku dhacayso ama dhibaatada ay soo gaarayso qudrada alle ee ilaahay oo koonkan ku maamulo kama baxsana oo saaxirku yani kaanamaa inuu ilaah yahay inaad ka ictiqaadiso ma ah oo awoodii allaba uu ka bixi karo kama bixi karan taas marka waa taas waxaa kaloo sixirka laga fiiriya xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waa kufri sixirku sixirku waa kufri aayadii hadaayi aan akridaynaan u daliilan walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq iyo wamaa yucalimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur cuquubadiisa sixirka waa maxay cuquubatuhu waxaa weeyaan xadkiisa alqatlu waa dil jundub ibn cabdillaahi albajali waxaa laga wariyey inuu yihi xaddu saaxiri darbatun bisayf saaxirka xadkiisa waa in seef lagu dhufto darbatun bisayf marka hadalkaas inkastoo uu mawquuf yahay lahu xukmu rafci maxaa yeele cuquubo oo dil ah waxaa lagu mutaystaa waa un nebiga in laga ogaaday maahan qof layskama dili karo iyadoon waxyi laga haysanin ama aan nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ogolaasho laga haynin marka saxaabigu ma ku dhiiranayo inuu yihahdo saaxirka hala dilo isagoo nebiga waxba ka maqan calayhi salaatu wasalaam oo arrintaas ku saabsan cuquubada marka saaxirku waa taasa waxaa kaloo culamadu iyadana sidoo kale ay ka hadlaan saxaabaduna wayda dileenba oo xafsa iyo jundub iyo waa dileen dadka saxrada way dili jireen qofka haddii lagu ogaado inuu saaxir yahay ama isaga ou qirto inuu wax sixray ama yani eh, qiraar un baa lagu ogaan karaa sida haalibka maxaa yeelay eh, do intuu wax sameeya inuu wax sixray in kale ma ogaa kartid ilaa in asaga kuu qirto maahane haday marka ama uu qirto ama qaraa-in iyo wax lamida ah ay ku cadaato waa la dilaa imaamka muslimiinta dilaya maxaa yeele waa mufsidun fi lardi waa qof dhulka fasaadinayo waxaa kale culimada uga hadlaan sixirka marka laga hadlaayo xallu sixri bisixri sixirka in sixir lagu furo annushrana waa la yihahdaa nushra annushra xallu sixri bisixri ma banaano sida macnaha eh, culamada salafka ay leeyihiin eh, oo qofka sixirka sixirka ku furaya waa saaxir isaguna waa saaxir yarxamuka allah <coughs> marka taana iyadana ma banaana waxaa kaloo aahaartan bacdi salaf lagu lagu arkayaa nushradu inay banaan tahay aahaar daahirkeeda saas inaad arkaysaa laakiin nushrada ay u jeedaan waxay tahay xallu sixri biladciyati alma'huura taas waa banaan tahay saasay ujeedaan wa ilaa sixir in sixir kale lagu furo yani ma banaana sida raajixa adciyadaas marka ma'suurada baa lagu furayaa sixirkii waxaa kaloo dhexgeliyay sheekha fasalkan oo uga hadla anwaacan sixirku waa badan yihiin wamin waxaa kamid a ah waxaan indha sarcaadka la yiraahdo oo qofka khayaalkiisa la bedelaayo oo looga dhigaayo waxaan jirin eh, wax jira camal looga dhigaayo khayaalkaas waxaa la yihahdaa eh, simia waa nooc min anwaac sixri waxaa kaloo sixirka kamid a ah xidiga faalinta xidiga faalinta sixirkay kamid tahay oo qofka inuu xidigaha fiiriyo kadib uu yiraahdo xidig hebel meeshaasuu degay kaasna meeshaasuu degay labadaas markay meeshaas degaan dhulka waxaas waxaasaa ka dhacay darbun min anwaaci sixri way waa nooc sixirka ka mid ah kaahinka kaahinku marka waa kan qeybka sheego iyadana sheekhu waa raaciyey alkaahin waxaa la yidhaha midka ka waramo waxyaabaha maqan ayuu ka waramaa caraafka iyo kaahinka furuqa udhaxayso caraafka waxaa la ihahdaa midka isagu eh, shay dhacay wax dhacay oo laakiin dadka indhahooda ka maqan uu sheegaa isaga alcaraaf masalan neef xooloo dhumay alaab lagaa xaday dahab m dahab la xaday ayuu meesha uu yaallow sheegaa markaas wax qeyb a ah maaha inuu ka warramaaye wax dadka un indhahooda ka maqan laakiin wax mar hore dhacay ah ayuu dadka u sheegaa caraasaa la yaraa kaas kaahinkuna waxaa weeyaan waxyaabaha soo socdoo ka warramaa oon weliba dhicin ayuu ka warramaa isagoo muqadamaad isticmaalaya waxyaaba yacni muqadamaad ah uu isticmaalaya labadoodu marka waqiila waa isku midna waa la yidhaahdaa kuwa noocaas ayagu marka in loo tago oo wax la weydiiyo qofkii inta u tago wax weydiiyo afartan maalmood salaad lagama aqbalayo sidii nabigu yiri sal slam man ataa kaahinan aw caraafan lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yawma afartan maalmood salaad lagama aqbalayo haddii marka intuu u tago haddana oo u rumeeyo waxa uu sheegayo ou rumaysto inuu qeybka og yahay ou rumeeyana wuxuu yihi man ataa kaahinan fasadaqahu bima qaal ama bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamedin sala allahu alayh ali wasalam ninkii kaahin ama kitaab gaablow u tago u rumeeyo waxa uu sheegayo wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay waa ku kufriyey saasuu yii nabi sala allahu alayh ali wasalam ayb marka kaas isagu waxyaabaha ku tacalluqa waa kaasa waxaasoo dhanna waa axwaal shaydaaniya ayaa la yidhaahdaa axwaalaha ama dadku waxyaabaha ay markaan ay sheegayaan baadi adiga kaa maqan meesha ay taalla marka uu kuu sheegayo wax kale ma ahane shayaadiin baa u waxyoonaysa shayaadiintii baa marka waxaa laga yaabaa intay iyagu tashakul bay leeyihiin xiriir bay wada leeyihiin kuwaan oo kale waxaa laga yaabaa shaydaankii mararka qaar inuu alaabta intuu kaa qaado ou meel dhigo kan oo u sheego marka alaabta meeshaasay taalla soo ma garan kan markii loo yimaado marka cabaar yar ou aamusaa waxbuu akrinaa ama shayaadiintii buu wacayaa fukaadi buu leeyahay markaasuu waa xoogaa waxbuu samaynaa markaasuu leeyahay meeshaas hala taga ha laga soo saara waa la tegaa alaabtii baa laga soo bixinaa meesha marka axwaashaasoo kale axwaal shaydaaniya la yidhaha axwaal shaydaaniya weeyaan karaamo laguma tiriyo karaamo ma lagu tiriyo bal axwaalun shaydaaniya axwaaluhu waa laba nooc axwaalun raxmaaniya iyo axwaalun shaydaaniya axwaal oo yacni alla xaggiisa qofka mu'minka lagu ayidaayo oo ilaahay subxaana watacaala uu ku taageerayo iyo axwaal shaydaan uu ku duubsanayo dadka soo ma garanaysa haddii qof mumina oo qof mumina qeyb maba sheeganayo iddicaau qeyb ma samaynayo marka qofkii muminka ahaa macnaha ilaahi subxaana watacaala hadduu barya la aqbalayo ducadiisa sida anas ibnu nadar oo kale eedadiis rubay rubayic bintu mucawid markii ay ilig ka jebisay naagtii kale ee qoladii ay tiri ilaa ilaa anaga waa in iligna looga jebiyaa anas ibnu nadar marka waa tii uu yihi atukasaru haniyatu rubayic miyaa ilibgeeda maa la ridaynin wallaahi waan ku dhaartay inaan la ridaynin markaasaa ilaahay subxaana watacaala qalbigooda qalbigii dadkii iyada haystay yaa qalbigooda wuxuu geliyey qisaasta inay iska cafiyaan oo ay markaas yiraahdaan ay casis raalli ku noqdaan markaasuu nabiga sal alla ly slam uu yidhi ilaahay addoomadiisa waxaa kamid a man low aqsama cala allahi la abarahu qof haddii ilaahay uu ku dhaarto uu yidhaahdo wallaahi waxaas waxaas ayaa imaanaya wallahi waxaas iyo waxaas ayaa dhacayo in ilaahay subxaana watacaala uu dhaartiisa ugu baarinimo falaayo intuu dambaabi lahaa ilaahay wixiiba u sameyna waxaana kamida marka anas bnu nahr anas bnu nahr ayaa dadkaa kamida taasoo kale marka waa axwaal raxmaaniya ah. dadkaana lagu kala gartaa qof ahlu iimaan oo ahlu diin ah oo aan xumaan ummadda aysan ku aqoonin markii lagu arko khawaariq ulcaado marka lagu arko wax caadadii ka baxsan ictiqadu anahaa karaama inay tahay naam haddii nabi wax caadada ka baxsan lagu arkana mucjizo wa amaa dad xun haddii lagu arko wax caadadii ka baxsan oo dadku caamada marka waxaa laga yaaba inay karaamo u arkaan karaamo ma ahan laakin waa istidraaj iyo axwaal shaydaaniya weeyaan taas karaamana lama dhaho waxaana kugu daliila dajaal aakhiri zamanka markuu imaado inuu kanaha waxyaa khawaariqulcaadaad badan inuu la imaanayo ee samada uu amar siinayo roob ay keenayso dhulka amar buu siinayo kayskeediio dhan bay soo bixinaysaa qofbuu intuu nus u kala gooyo uu dilo ayuu dhahayaa qum isteer waa soo kacaa qofkii dhamaayo marka maaha in dajaal loo ictiqaadiyo karaamo inuu leeyahay bal waa istidraaj taasaa marka culimmadu ay ku marka axwaasha shaydaaniga iyo axwaasha raxmaaniga dadka unbaa lagu kala gartaa waxa uu yihi marka naadimku raximahullah wasixru sixirku xaqun xaq weeyaan walahu wuxuuna leeyahay sixirkii taahiirun saameyn buu leeyahay laakin laakiinse lagu noqon yahay bimaa ayuu saameyn ku leeyahay ou taahiir ku leeyahay qadarahu ou qadaray ee ou jaangooyey alqadiiru allaha awooda badan sixirku waa xaq buu yihi oo wujuudkiisa qur-aankaa sheegay walahu taahiirun buu leeyahay saameyn oo qofkii marka la sixro jirkiisii waa saameynuu ku yeelana waxaa laga yaabaa miilkiisi inuu isbedelo jirkiisiiba inuu isbedelaa laga yaabaa waxyaabihii uu qabso jiray masaalixdiisi inuu qabso waayaa laga yaabaa inuu gurigiisa ka bixi waayaaba laga yaabaa taahiir waay waa saameyn uu leeyahay laakin bima bisababi ma kii sababt kii ayuu wuxuu ku leeyahay qadarahu ou qadara alqadiiru yani biqudrat illaahi uu saameyn ku leeyahay yani inaad iska aaminto maa sixirku inuu saameyn leeyahay bixad bidaatihi inuu saameyn uu leeyahay oo qudrada alle aynan meeshaas ku jirin ma aha qudrada alle meesha waa ku jirtaa maxaa yeele koonkan wax ilaahayba uusan qadarin maba ka dhici karan qofkan inuu ictiqaadiyo muminka maba aha markaa kadib u sheekhu marka maadaama bimaa qadarahu lqadiiru qofka waxuu isdhihi karaa oo hadiiba ilaahay waxaan qadarayda waa fiican yihiin oo isdhihi karaa hadday xun yihiin muxuu ilaahay u qadaray iraadadiibuu dib kugu celinayo iraada kowniya iyo sharciya wataan u qaybin hadda ka hor aliraadatu alkowniya waa midda cumuumu qadarka guud khayr iyo sharba ilaahay inuu qadaro iraada sharciyana waxaa weyaan waa wixii ilaahay oo sharci ahaan ou dadka ka rabo wa inay sameeyaan marka waxuu leeyahay tani ma ahan midii sharci ahaan ilaahay u rabay waa midii inay koonka ka dhacdo ilaahay uu rabay markaas wuxuu ku leeyahay anii waxaan u jeedaa bida taqdiiri bidaa kan ataqdiiri ee taqdiirka iyo jaangoynta ah ma eh, ma ayaan ujeedaa qad qadarahu uu qadaray allah subxaana watacaala fi lkowni kownka dhexdiisa uu ku qadaray laa fi a laa fi shircati shareecada dhexdeeda wixii uu ku qadaray maya shareecadeedii almudaharati la dahiray shareecada dhexdeeda ilaahay wuxuu ku qadaray maahna waa wuxuu koonka ku qadaray inay ka dhacaan marka adduunyada wax ka dhacayaana waa shay waa khayr iyo shar sharciga ilaahay wuxuu ku qadarayna waxaa weeyaan laa yakunu ilaa khayran waxkum cala asaaxiri bitakfiiri waxadduhu lqatlu bilaa nakiiri wuxuu yihi marka waxkum ku xugun cala saaxiri saaxirka bitakfiiri gaalnimo dusha uga tuur nacam gaalaysiin ku xukun nacam wa xadduhu saaxirka xadkiisa iyo cuquubadiisana alqatlu weeyaan waa dil bilaa nakiirin inkiri la-aan iyadoo la inkirin xadkiisuna waa dil lababa marka beytkan kugu sheegay saaxirku inuu gaal yahay waxkum cala saacir waxaad ka xukuntaa bitakfiiri sababtoo ah sixir maba gaari karaba ilaa uu shaydaan usujuudo sujuudo oo uu shaydaan caabudo maxaa yele shaydaan maslaxada kasoo gelaysa waa maxay inuu ninkan ufududeeyo inuu ninkaan kala dhibo inuu dadkii dhibo yani ummaddii inuu awood ku yeesho qofkani shaydaanku muxuu ku falaa haddaanu isaga dan aysan ugu jirin shaydaan dan baa ugu jirto dantaasna waxay tahay inuu qofkii diintii u ka samberixiyo saaxirku marka isaga xadkiisu xukunkiisu marka waa kaasa sixirku marka de qofka inuu sixir galay la ogaado waayo la hubsado yani markaa kadib unbaa saaxirku wuxuu noqonaa eh, tagsiir lagu dulridaya waxaduhu alqatlu waxaduhu xadkiisa cuqubadiisana alqatlu dil weeyaan bilaa nakiiri inkirid la-aan kamaa ataa fi sunati almusaraxa mima rawaahu mima rawaahu tirmidiyu wasaxaxa kamaa sidii ataa ku timi ku yimid fi sunati sunadii almusaraxati la cadeeyey sidii ay ku timid mima rawaahu kamaa sidii ataa uu ku yimid fi sunati sunadii almusaraxati la cadeeyey mimaana mimaana ah rawaahu oo wariyey atirmidiyu tirmidi wasaxaxahu oona saxeix eela tirmidi can jundubin jundub uu ka wariyey wahaakadaa sidaasi la egnaa fii aharin ahar sidii ku sugnaatay dhexdiisa ayb wahaakadaa sidaasi la eg fii aharin ahar dhexdiisa waxaa ah amrun amar biqatlihim saxarada dilkooda la faray ruwiya waa la wariyey amarka aharkaasi can cumara cumar ayaa laga wariyey wasaxa can xafsa wasaxa can xafsata waxaa ka ansaxay cinda maalikin imaam maalik agtiisa yani muwadaa maalik sida ku sugan maa ayaa ka ansaxay fiihi dhexdiisa aqwaa murshidin ay ku sugan tahay qof uu xanuuninaayo maa maa shay fiihi dhexdiisa aqwaa murshidin yani waxuu xanuuninaayo kan ugu xooga badan lisaaliki kan markaa maxajada iyo jidka toosan qaadaya ugu sugan intaana marka wuxuu uga hadlay axaadiista iyo kusoo aroortay wuxuu sheegay waxaduhu lqatlu bilaa nakiiri kamaa ataa fi sunati lmusaraxati sida ku timi sunada cad <coughs> mima rawaahu tirmidi wasaxaxahu wixii tirmidi oo wariyeyna ah oo saxiix can jundubin uu ka wariyey jundub marka can jundub waa mawquuf jundub mawquuf oo mawquufun calaa jundub weyaan wa lahu xukmu rafci laakin wahaakadaa sidaasi la egna fi aharin ahar waxaa ku sugan amrun ayaa ahaaday amar biqatlihim la amro dilkooda ruwiya waa la wariyey haada lataru atharkaas can cumar baa laga wariyey cumar wasaxa can xafsatana waxaa ka ansaxay cinda maalikin imaam maalik agtiisa muwadiciisa ma ayaa ka ansaxay fiihi ay dhexdiisu uu e, ahaaday aqwa murshidin kuwa xanuuniya daliil u xanuuniya ka ugu xooga badan lisaaliki yani ugu xooga badan lisaaliki midka qaadaya dariiqa toosan u deliishado ha marka intaasuu sheegay intaa ahaartan waa intaan waa wayba ka badan yihiin oo asxaabtii qaarkood inay wax dileen xabsa oo kale way way dishay cumarna waa amray amarkiisina waxbaa lagu dilay hada wamin anwaacihi wa shucabih cilmu nujuumi fadri hada wantabih waxalluhu bilwaxyi nafsan yushracu ama bisixrin mitlihi fayumnacu waman yusadiq kaahinan faqad kafar bima ataa bihi rasuulu lmuctabar haadaa kan wa min anwaacihi wa min anwaaci sixri sixirka anwaacdiisa waxaa ka mid ah wa shucabihi qaybihiisa waxaa ka mid ah cilmu nujuumi xidigaha cilmigooda ee fadri ninuu aqoonso haadaa kan ogow wantabih kuna baraarug halkan marka marka ay joogto wuxuu leeyahay hada min anwaacihi wa shucadihi cilmu nujuumi buu ku yiri cilmu nujuum cilmu nujuum xidig xidig xidigaha cilmigooda marka xidigaha in laga faashado waa waxa uu ka hadlayo xidigaha qataado sida uu yihi saddex waxyaabood unbaa ilaahay ugu talagalay qur-aankuna uu ku sheegay hujuuman lishayaaiin shayaadiinta in lagu rajmiyo oo lagu tuuro in lagu hanuuniyo oo in lagu hanuuno musaafirka oo ku hanuuno yani qofka musaafirka ee waddada ka dhunsan xidigaha marka qibladii iyo jihadii iyo meeshay magaalooyinkii ka jiraan iyo ayuu ku ogaadaa iyo ziinatan lisamaa samada inay qurux u tahay saddexdaas saddexdaa wixii aan ahayn qofkii xidigaha ka raadiyo yiri qofkaas nasiibkiisiina waa dhumay waana baadiyoobay qur-aanku marka saas ubau sheegay walaqad bayana samaa addunya bimasaabiixa wajcalnaha rujuuman lishayaaiin labadaas aayaddaasaa ka warantay in samadana lagu qurxiyo shayaadiintana lagu rajmiyo o lagu tuuro tan kalena waxuu alla uga hadlay wa wacalaamaatin wa binajmi hum yahtaduun oo xidigihii marka waa waxaa weeyaan waa calaamaad waa dadkaa ku hanuuno musaafiriintaa ku hanuunto ayb oo maraakiibtaa isticmaasho oo qibladii baa lagu ogaadaa oo jihada qofka hadduu wareero xidigaha mar dadka reebaadiyaha laftirkooda waa yaqaanaan saddexdaa waxaan ahay ninkii xidigaha ka goobo oo ka raadiyo qofkaasi nasiibkiisii waa dhumay buu yiri waana khasaaray waana baadiyoobay marka midda uu sheekhu sheegayo marka cilmu nujuum markuu ka hadlaayo waa cilmiga xidigaha faaliskooda la barto xidigihii in la faaliyo oo qeyb lagu ogaado muqadamaad laga dhigto taas waa midda uu diidan yahay amaa qofku inuu xidiga meelaha uu ka soo baxo iyo meelaha uu ka dhaco iyo inuu barto si uu ugu hanuuno markuu musaafirka yahay taas iyado dhib ma laha lahan ila iyadu waa wax la baneeyey waa shayga haddii la baneeye markaa intii intii lagu baneeyey dariiqii loo mari lahaa lagu baran lahaana dhib ma laha lahan markaa kadib marka wuxuu yihi cilmu nujuumka kamida buu yihi fadri hada wantani cilmu nujuumka hadda xidigaha oo la faaliyo waaye faalka o dhan waa soo gelayaan wax faalka la yidhaha oo dhan way soo gelayaan soo ma kas faalku marka dadna dambaskay ka faashadaan oo dambasay isticmaalaan dad bacaadkay tagaan dadba waxbay ka ninba qoloba sibay wax u faalinaysaa ukunta kuwaa fiiriyo finjaanka iyo koobka kuwaa fiiriyo wax ka fiiriyo waana noocyo badan yahan waana noocyo badan yahan wax allaale wuxuu ahaado waa kaahin umaa looga talagela waxalluhu saxirkii furidiisii bilwaxyi lagu furo waxyi nafsan xaal uu yahay yani ku la cadeeyey ooyn eh, kitaabka iyo sunada lagu cadeeyey yushracu waa la jideeyaa ama waxalluhu furidiisa bilwaxyi lagu furo yushracu waa la jideeyaa nafsan xaala kownihi mansuusan isagoo xaal uu yahay mid la cadeeyey oo xagga waxyiga laga cadeeyey arrinta inay banaan tahay oo nebiga calayh salatu salaam baa waxaa lagu akriyay qul mucawidateynka waana ka furna amaa bisixrin sixir in lagu furo amaa bisixrin ay amaa xalluhu sixirka furidiisa bisixrin sixir lagu furo mitlihi isagoo kale ah fa waa la diidaya kaas fa yumnacu isaga waa la diidaya oo ma banaana w sixirka in sixir lagaaga furo waman yusadiq kaahinan faqad kafar bima ataa bihi rasuulu lmuctabar waman axadkii yusadiq rumeeyo kaahinan kitaab gaabalow mid wax faalfaaliya faqad kafara waa ku kufriyey bimaa wixii ataa uu la yimid bihi kaaba alrasuulu rasuulka uu la yimid rasuulka almuctabaru ee qowlkiisa iyo yani rasuulnimadiisa la ictibaarinaya wax kasoo qaadka lahayd yacni rasuulkii saxda ahaa nabi maxamed sala allahu alayh wali wasalam wuxa uu la yimid waa ku kufriyey waman yusadiq kaahinan marka kaahin kitaab gaablow ama faaliye qofkii rumeeya bimacnaa waxaa wey waxa uu sheegaya qofkii u rumeeyno ee ma laga wado yacni kitaab gaablow qofkii inuu jiro rumeeyo ma aha nacam inuu jiro waa la ogyahay sa faslun yajmacu macnaa xadiidi jibriil faslun yajmacu macnaa xadiidi jibriil almashhuur fi tacliimina addiina وأنه ينqسم إلى ثلاث mراtب الإسلام والإيمان والإحسان وبyاn أrكان kuli minha فslkan waxa uu yihi wxuu kulminaya yجمcu mعنى xadيiثi جibrيل جibrيل xadiidkiisa macnihiisa kulminaya almashhuur xadiidkii caanka ah almashhuur ee caanka ah fii tacliiminaana ku saabsanaa baristeena addiina diinka ou yani una baro fii tacliimina anaga baristeena addiina ouna barayo wa annahu yanqasimu inuu uqeybsamo ilaa talaati maraatiba saddex martabadood alislaam waliimaan walixsaan wa bayaani arkaani kullin minhaa mid kasta arkaantiisa cadayntiisa iclam biana qaala annaadimu raximah llah iclam biana addiina qowlu wacamal faxfadhu wafham maa calayhi ida ishtamal kafaaka ma qad qaalahu rasuulu id jaahu yas'aluhu jibriilu wuxuu ka bilaabay iclam biana diina qowluhu camal addiin hunaa aliimaan ujeedaa iimaankii marka wuxuu leeyahay inuu qowli camal iyo harta ogow ayb marka iimaanka marka laga hadlaayo xadiidka jibriil awalan wuxuu ka waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu salaam jibriil markii uu u yimid asagoo nin iska soo dhigay musaafir oo kale dabadeedna uu yidhi akhbirnii can ilislaam islaamka iga waran islaamkii u sheegay akhbirnii can iliimaan iimaankii iga waran akhbirnii can ilixsaan idan marka saddex martabaa lagu sheegay islaam iimaan iyo ixsaan alislaam waliimaan walixsaan siday u kala dambeeyaan ayay u kala khaasan yihiin siday u kala dambeeyaan ayay u kala khaasan yihiin bimacnaa waxaa weye islaamka waa caam dad badan uu kulmiya caamun min jiha min jihati afraadihi dad badan buu kulminaa iimaankii waa ka khaasan yahay islaamka oo waxaa dhici karta qofna qof inaan lagu itlaaqin iimaankii kaamilka ahaa laakiin islaamka lagu sheego soo ma garanay ixsaankiina iimaankii buu kasii khaasan yahay waa muraaqabatu almuraaqabatu bilqalbi muraaqabat llahi tacala bilqalbi ilaahi subxana wa tacala mar walba in qalbiga lagu hayo yacni qofka uu eh, ilaahay sida isagu arkaayo kale uu u caabudo waa darajo marka ugu dambaysa waa qofka u gaarayo darajat lixsaan xadiidku marka saddexdaaba uu sheegay saddexdooda marka laysku darana addiina la yihah waa diin maxaa yeele markuu ka tegey ayaa nabiga sal ll slam uu yihi mataqaanaa ninkii hadda ninkii su-aalaha i weydiinayey markaasay dhahan allahu rasuuluhu aclam markaasuu nabiga sal l slam wuxuu yihi inahu jibriilu waa jibriil ataakum yucallimukum diinakum buu yii waa idin yimid isagoo idin baraayo diinkiina diinkii marka wuxuu ka kooban yahay haddii lagu yihah diinku muxuu ka kooban yahay saddex rukni ayuu diinku ka kooban yahay alislaamu waliimaanu walixsaanu saddexdaabuu ka kooban yahay saa ogow marka eh, islaamku iyo iimaanku sida xadiidka jibriil ku cad ama xadiidkan jibriil sida ku jirto islaamku iimaanku farqi baa udhexeeya maxaa yeele markii nebiga alislaam la weydiiyena wuxuu yidhi islaamku an tashhada an laa ilaha illa allah wa ana muxamedan rasuulu llah watuqiima asalaa watu'tiya azakaa watasuuma ramadaan wataxuja albeyta saasuu ku macneeyey iimaanku markii la weydiiyan an tu'mina billahi malaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir saasuu an tumina an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi sidaasuu yidhi marka labadan kelmadood alislaam iyo aliimaan marka marka ay sidaasoo kale isu garab joogaan oo sida xadiidka jibriil oo kale macnahooda waa kala duwanaanaya oo islaamkiina markaas wuxuu noqonayaa acmaasha daahirka ee muuqato sida nebigu uu ku fasiray salaadii soonkii zakadii acmaal muuqanaysa waa moogtahay iimaankiina wuxuu ku macneeyey acmaal baaina acmaashii baadinadeed qarsooneyde an tu'mina billah in alla rumayso ambiyada rumayso kutubta rumayso waa acmaal baaina soo ma garani halkaa marka labadaa macnay kala yeelanayaan haddii laakiin midkood meel lagu xuso marka alislaam keliya meel lagu sheego macnihii iimaanka asagaa wata markaas haddii al-iimaan keligiis meel lagu sheegana macnihii islaamka isagaa wata marka alfaadaas oo kale culimmadu waxay dhahaan ida jtamaca ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida ftaraqaa ijtamacaa saasay dhahaan ida ijtamacaa haddii labadoodu ay kulmaan oo meel lagu wada sheegay sida xadiidka jibriil oo kale iftaraqaa waa kala tegayaan xagga macnaha mid kastaa macno gaara buu yeelanaa wa ida ftaraqaa hadday kala tagaan oys isla joogin islaam keligiis la sheego ijtamaca waa kulmaayaan bimacnaa islaamkiibaa macnihii iimaankana soo wada gelayo macnihii iimaanka islaamku soo hosgelaa haddii iimaan keliya la sheegana macnihii islaamka isaga soo gelaa walidalika nabiga calayh isalaatu asalaam wafdi cabdilqays markay u yimaadeen waxay yidhaahdeen diintana bar markay dhaheen waxa uu yidhi aamurukum biarbacin wa anhaakum can arbacin afaraan idin farayaa afarna waa idinka reebaya aamurukum an tu'minuu billah ama amurukum biliimaani billah waxaan idin farayaa alle inaad rumaysaan markaasuu yihi atadruuna ma aliimaanu billah ma taqaanaan aliimaanu billah waxa ay tahay markaasa inaan allahu warasuuluhu aclam inta hadda islaamka uu ku sheego ugu sheega marka aliimaanu an tashhad an laa ilaha illa allah wa ana moxameda rasuulu llah wa tuqiimu asalaa wa tu'tu zakaa wa an tuadduu khumusa wa tasuumu ramadaana an tuadduu khumusa maa hanimtum saasuu yiri intii hadda arkaanulislaamkiiba haddana iimaanka uu ku macneeyey nabiga sala allahu alay ali wasalama maxaa yeele hadda iimaan keligiisaa lahaayaa iimaankii marka macnihii islaamka iimaankii ayuu soo gudagelaya waa sida ugu fiican aqwaash culamada marka la jamciyo lianna inkastoo imaamu albukhaari iyo imaam maxamed ibnu nasr almarwazi iyo ay qabaan iyagu iimaan iyo islaam waa isku macno meer ama ha wada joogaan ama ha kala tagaan adilo fara badanna ay deliishanayaan laakiin haddana culimada jumhuurta waxay u badan yihiin eh, qowlkaanay u badan yihiin imaamkii iyo zuhri iyo sida laga warinayo iimaankii inuu marka iyo islaamkii hadday wada joogaanna inay eh, macaani macaanidooda kala duwanaanayso hadday kala maqan yihiinna mid kastaa kan maqan midka joogo soo hoosgelayaan midka maqan kan joogo ayuu soo hoosgelaya intaas marka alislaam aliimaan u kala fahamtay sidaas ayaa waxaad u baahan tahay marka eh, iimaanka isaga aada looga hadlaa waana baab ka mida abwaabta caqiidada waana daruuri iimaanka ayaa aada looga hadlaa maxaa yale waa baab ka mida abwaab alcaqiida caqiidada marka laga hadlaayo shan baab oo kalaa laga hadlaa shan baab ayaa kutubta caqiidada xooga ay saaraan baab waxaa weeyaan baab alasmaa asifaat baab alasmaa asifaat waa baabka aan kasoo baxnay baabna waxaa weeyaan saxaaba saxaabada rasuulka caleyh isalaatu wassalaam oo saxaabadii waxa gadaal buu ka keeni doonaa baabkaas baab kale waxaa weeyaan eh, masaladan weyaan masalat liimaan ama masalat lasmaai waddiin baab lasmaai walaxkaam baab lasmaai waddiin baabu masaa'il aliimaan intaba waa la yihahdaa saddexdaas waa kan saddexaad kaas waaye tan kale waxaa weya qadarka qadarka iyo waxa ku xiran ama ku tacalluqo way uga hadlaan kan shanaadna waciidka wacdiga iyo waciidka ama murtakibulkabiirahan murtakibulkabiiran shantaasaa ugu muhiimsan baabaabka badana caqiidada loogu lagu daraaseeyo kan marka wuxuu kamid yahay baabuliimaan baabu masaa'il aliimaan qeyb kamida qeybahaas meelaha marka laga baxsiyo iimaankana waxaa weyaan awalan tacriifuhu iimaanka maxaa muxuu yahay ma huwa aliimaan iimaan maxaa la yidhaahdaa waa mid tan kale waxaa weeyaan ziyaadatuhu wa nuqsaanuhu imaamku inuu kordhow nuqsaamo istinaauhu imaamka in la istinaa la yidhaha waa sharxi doonaa oo qofka haddii maxaa tahay haddii la yidhaha mu'min maa tahay mu'min maa tahay marka inuu yidhaha mu'minun in allah manahaasna waa uga dhex hadlaan inkastoo iyadu aysa saad usii weyneyn sida yacni culamada qaarkood ay sheegayaan waa mas'alo sunno ah haddaanu ka wadin mumin kamil liimaan iska waxaa kaloo iyadana sidoo kale lagu daraaseeya firaqa iimaanku maxay u yaqaanaan kooxaha ahlu sunnada khilaafay iimaan ayagu maxay u yaqaanaan waxyaabahaas dhan baa looga hadlaa hamarada mas'aladan waa looga hadlaayo hamarada waxa ay tahay masalada yani masaa-ishan hamaradeeda ama yani waxa ay ku dhisan tahay axkaam baa ka ratibmaysa magacyadan marka mu'min waaye kaafir waaye kaafirki axkaam buu leeyahay mu'minki axkaam buu leeyahay axkaamtaas iyadana marka eh, waa ku jirtaa meesha awalan iimaanku culamaau salaf imaamu lbukhaari iyo sida uu caddeeyey iimaanku tacriifkiisa waxaa weye aliimaanu qowlun wacamal aliimaanu qowlun wacamal iimaanku waa qowl iyo camal yani labadaasu ka koobnaa qawli camal buu ka koobnaa aliimaanu qowlun wa camal kun caalim oo aan la kulmay buu yihi imaamu lbukhaari kun caalim oo aan la kulmay mid kastoo kamida aliimaanu qowlun wa camal ayuu dhahayay buu yii aliimaanu qowlun wa camal yaziid wayanqus saasuu dhahayy kun caalim oo imaamu lbukhaari oo la kulmay marka taa waxay kutusa ijmaac inay tahay ciddii khilaafto ahlu sunnadii markaas khilaaf ay uga bixi karta waa ahlu cibaaradan marka aan jimcinayna laftirkeeda qowlun camal maxaa laga wadaa qowlka waxaa loo jeedaa labaa ka imaanaysa alqowlu waxaa weyaan qowlu lqalbi wa qowlu lisaan alqowlu huwa qowlu lqalbi wa qowlu lisaan camalkuna waa camalu lqalbi iyo camalu ljawaarih labadaasaa ka imaanaysa alqowlu qowlu lqalbi wa qowlu lisaan qowlu lqalbi waxaa loo jeedaa marka qalbigu qowl buu leeyahay qowlka qalbigaana waxaa weyaan almacrifatu ilahay in la aqoodo qofka uu ilaahay subxaana watacaala uu yahay uu aqoodo qowl lisaanna waxaa weeyaan de inuu shahaadateynkii ku dhawaaqaba oo laa ilaha illa la ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadan rasuulu llah kelmadaas oo iimaanka kusoo galayo inuu ku dhawaaqo la imaado camalkuna laba u qaybsama camalu lqalbi iyo amaliyo camalu ljawaarix camalu lqalbi waxaa weeyaan tasdiiqi baa kamida rumaynta alla la rumaynayo maxabada ilaahay la jeclaanaya ka kamida tawakulka ilaahay la tala saaranaya ka kamida waxaa ka mid ah eh, khuduuca ilaahay loo khuduucayo khawfka cabsida ilaahay laga cabsanaya ka kamida waa badan yihiin camalu qalbiga waa acmaal qalbiga laga sameeyo cabsida iyo khushuuca iyo rajada iyo alla eh, tala saarashada iyo waxaas oo dhan waa acmaal qalbiga uu sameynayo acmaal lquluub aa layihaha camalu ljawaarixna waa salaada aan dukanayn oo kale waay iyo jihaadka qofka uu dagaalamayo ilahay diintiis u dagaalamayo kale dawaafka uu xajka dawaafayo kale jawaarixdiisi yaa shaqaynaysa xubnihiisi ayaa shaqaynaysa afartaa marka markay leeyihin marka salaf alimaanu qawlu wa camal intaasay ujeedaan qawlu lqalbi wallisaan camal lqalbi waljawaarix saasay ujeedaan ayib marka eh, ama min jihati ziyaadati wnuqsaan iimaanku waxa weye yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya iimaanku awalan qowl intaa inuu ka kooban yahay waxaa cadaynayo xadiidkii nabiga sal slam salam abu hureyra nabiga uu ka warinayay bukhaari muslimin ay warinayeen inkastoo alfaadooda ay kala gedisan tahay haa yani nabig intaba uu nabiga alayh salatu asalaam uga hadlay shucab limaan nabiga uu ka hadlayay nacam alimaanu bidcun wa situuna shucba riwaayada bukhaari saasheed alimaanu bidcun wa situuna shucba iimaanku waa lixdan iyo dhowr qaybood aclaaha qowlu laa ilaha illa allah laa ilaha illa llah oo la dhahaa ugu sarrayso ama afdaluhaa qowlu laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq waxaana ugu hooseyso jidka in wasaqda laga qaado iyo dadka waxa dhibaayo walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna qeyb iimaanka ka ah qowlkii waa la sheegay waa qowlu laa ilaha illa allah eh, waxaa la sheegay sidoo kale eh, camal camalkii jawaarixdii waa la sheegay oo waa imaadatl ada can dariiq jidka wasaqda ah laga xaaqo o laga qaado eh, camal qalbi waa la sheego walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku camal qalbi ah waay xishoodka qalbigu ka yimaadaa moogtaha marka intaba xadiidkaasaa lagu sheegay ama iimaanku inuu ziyaado waxa u daliila qowluhu tacaala liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim inuu nuqsaamana waxaa u daliila shaygu hadduu ziyaado aqbalo nuqsaanna waa aqbalaa maxaa yeele shay wixii ziyaadinaya haddii la waayo nuqsaan baa la tegaa waxaase u daliilaba nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii uu yihi man ra-aa muslim oo wariyey min xadiisi abi saciidin alkhudri man ra minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastaطic fa fain lam yastaطic biqalbihi wadalika acafu liimaan wadalika adcafu liimaan in qalbiga munkarka laga naca iimaankan ugu daciifsan wa idan marka iimaankii hoosna waa u degaa korna waa u socona taana marka culimada saasay uga istimbaalen taas oo marka min jihati ziyaadati wanuqsaan ama min jihati alistinaa iimaanka qofka mu'min maa tahay haddii la yiraahdo ahlu sunnada waxay leeyihiin mumin eh, muminun insha allah hadha muminaan ah insha allah ama arju mumin maa muminun eh, arju saasaan rajeynaa inaan mumin ahay baan rajaynaa maaha inaa uleedahay inaad shakisan tahay wax aa aaminsan tahay inaad ka shakisan tahay ma aha wax kale maahane sida imaam axmed laga wariyey waxa weeyaan iimaankiibaa wuxuu ka koobmaa acmaasha diinta oo dhan waa wada iimaan adigiina acmaasha diinta oo dhan ma wada qabanin mana wada qaban kartid nacam saa darteed marka istisnahaas iyo kasoo reebidda waxa weeyaan intaasna waa sameynay intaas kalena yani ma intaas kalena waa waa iskaga beri yeelay maxaa yeele haddaad mu'min ahay dhab aad tiraadid macnaha wuxuu noqonaa allaale wixii iimaanka uu farayay waa la imid waa qof yeeli karana ma laha naam walidalika imaam axmed eh, raximah llah waxa uu yihi ama atasdiiqu waliqraaru waa la nimido yii faqad ataynaa bihi ama alacmaalu acmaasha laakiin wuxuu yihi dhammaanteed lama imaanin marka acmaasha dhammaanteed haddaan lala imaanin marka waa in insha allah la yidhaha ama arju in la dhaho ha iyadana marka masalada ka farcan maayo iimaanka ku saabsan murtakibu lkabiiraha qofka hadduu dembi weyn ou koro iimaanka ma ka baxaa mase ma ka baxaayo mase iimaankiisii qeybna waa joogtaa qeybna waa maqan tahay maxaa la dhahaya qofka hadduu dembi weyn ou koro dembi weyn haddii uu koro waxaa laleeya iimaankiisii asalkii waa u joogaa haddaan dembi gaalnimo uusan ahayn iimaankii asalkiisii waa u joogaa furuucdiisii waajibka ahaydaa ka maqan maxaa yeele iimaanka asal ee farac buu leeyahay sida ahlu sunnada ay qabaanba qur-aankaana laga deliishanaha alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa geedaa lagu misaalay geedku marka geed xididadiisana dhulka ku mudan laamihiisana samada ay jiraan kor ay jiraan geedkuna marka haddii xididadiisu ay u caafimaad qabaan iyo jiridda oo laamaha ay ka maqan yihiin weli geed magacii geed waa joogaa weli waa maxa waxaan geed waayaa leedahay laakiin geed naaqis ah maa geed naaqis ah kan marka dembiga kabiirada ku dhacayana waa mu'minun biiimaanihi inta uu iimaan haysto mu'min ku yahay faasiqun bikabiiratihi kabiiradiisu faasiq ku yahay ama waxaa la yidhaha alfaasiqu almilliyu faasiqa yani muslimka ah maxaa la dhahaa waxaa la dhahayaa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi saa un baa la dhahaya ama muminun naaqis liimaan waa mumin iimaankiisu naaqis yaha laleeyahay geedka laakiin haddii xididka loo siiba ka waran meeshii geed ma yaalla soomaa maha xididkii marka asluliimaan ba ah haddii asluliimaan uu ka tago asluliimaanna waa acmaasha quluubta kuwa asalka u ah sida tasdiiqa oo kale iyo maxabada iyo khuduuca tasdiiqa iyo maxabada iyo khuduuca iyo kale iyo iqraarkii afka laga qiranayo shahaadateynka intaas haddou haysto waa lqalbi yani asalkiisii haddou asalka ka haysto tasdiiqi alla rumayntii iyo jacaylkii ilaahay iyo alle inuu isu dulleynayo asalkeeda haddou haysto qalbigiisu ay ku jiraan intaas kelimadii shahaadateynkiina oo ogol yahay oo qirtay qofkaan asalkiisa waa usugan yahay marka geed xididkiisa haysto soo ma garana haddii la waayo marka iqraarka ama tasdiiqa ama maxabada la waayona asalkii baa ayaa tegey waa gaal qofkaas iimaankii waa ka baxay bilkuliya marka eh, qofkan murtakibulkabiiraha marka ee dembiga kabiirada ku dhacay marka mu'min waaya la dhahaayo laba jiha loo taasiirina jiha waxaa weeyaan al aliimaanu lmutlaq waxa la yidhaha mutlaqu liimaan baa jira aliimaan lmulaqna la siin maayo mulaq liimaanna laga anfin maayo intaas inaa fahamta baahan tahay alimaanu lmulaq lama siinayo iimaankii buuxay lama siinayo maxaa yeele iimaan buuxo nin kabiire ku dhacaayo ma laha iimaan buuxo soo ma garanin aliimaan lmulaq oo ma dhehaysid hebelka waran mumin kii muminka ahay ma dhehaysid maxaa yeele mumin waa magac ammaan ah waa wasfi ammaaneed waay marka ma leh ninkaan nin zani a ah, matalan ama tuug ah mumin ma ku ilaaqi kartid nacam alimaan lmulaq ma la siinayo walaa yunfa canhu muطlaqu liimaanina lagama anfinaayo sida imaamu sheikh islaam ibnu taymiya waasiyada uu leeyahay muطlaqu liimaan waxaa laga wadaa iimaan bartiis ma laga anfinayo mulaq liimaan waa iimaan bartiis waay wax un iimaan ah a haystaa ninkan marka wax un iimaan a ah ma laga anfinaayo iimaan buuxana lama siinayo marka maxaa maxuu noqonayaa naaqisulimaan waa mu'minun naaqis liimaan ayb murtakibulkabiiraha eh, ahlu sunada saasay ka qabaan waana mas'aladii ugu horeysay oo ahlu qiblada isku khilaafaan sheikhulislaam ibnu taymiya sida uu leeyahay yani qofka dembaabo maxaa lagu magacaabayaa waa mas'aladii ugu horeysay isku khilaafaan yani muslimiinta dadka ahlu qiblada ah khilaaf ka horeeyey ma sheegi marka taasna waa intaas amaa tacriifka ahlu sunnada waa sheegnay iimaanku inuu leeyahay iimaanku inuu yahay qowlun wacamal yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya firaqu maxay ka kala qabaan marka firaqa murji-adaan u hormarinaynaa afar firqa waa murji-ada oo waaweyn firaqu irjaa u hormar waxaa layihaha murji-a murji-adu marka iimaanku waxay ka qabaan iyagaa kala duwan qolada ugu xun marka waxaa weya waa jahmiyada jahmiyada iimaanku waxay ka qabaan aliimaanu huwa almacrifa saasay leeyihin iimaanku waa macrifo ilaahay haddaad taqaano mu'minaad tahay ay ku leeyihin liimaan waa qalab qofku ilaahay inuu yaqaano iyo inuu rumaysan yahay ma iska laasimaayaan isagoo yaqaano ayuu haddana ku kufrin karaa soo maa sida ilaahay subxaana watacaala ibliis uu ka sheegay ibliis ilahay soomay waa yaqaana soo maha ibliis maxaa yeele wuxuu le qaala fabicizatika la uquyanahum ajmaciin ilaahay booba ku dhaarana soo ma jeedin idan ibliis ayagu marka kuwan jahmiyada qulaatu ljahmiya ee dhahaya iimaanku waa macrifo kufrina maxay ku magacaabayeen marka jahli kufrikuna kufriguna waa jahli bay ku leeyihin kufriguna waa jahli iimaankuna waa macrifo waa akbasu qowlin fi liiman iimaanka qowl laga yiraahdo kan ugu xun waa wakiic ibnu ljaraaxna waa gaalaysiiye qolada sidaas aaminsan maxaa yeele calaa madhabihim waxaa laasimayo ibliis inuu mumin yahaa ka laasimaysa madhabkooda firqada kale waxaa weeyaan kuwaan la yidhaha iyaguna alkaraamiya atbaacu maxamed ibnu karaam asijistaani iimaanku waa qowl bis ay dhahaayeen qowl bis ashhadu an laa ilaha illa allah ana maxamedan rasuulullah haddaa mar dhahdo walow qalbigaaga yaadanba ku qalbiga yaadanba ka rumaynayni fuleyn mumin kaamil liimaan waa qof taasna marka waxaa weyaan munaafiqiintii baa diideysa min annaasi man yaqulu aamanaa billahi wabilyawmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin ilaah ayagoo dhahayo haddana ilaahay yidhi wamaa hum bimuminiin muminiin ma aha soma kasin firqada marka saddexaad waxaa weeyaan ashaacirada ashaacirada ayag iimaanku waxay ka qabaan alimaan huwa tasdiiq faqad iimaanku waa qalbiga bis in wax laga rumeeyo ilahay haddaa qalbiga ka rumaysan tahay nebi maxamed ka rumaysan tahay qalbiga muminun kaamiluliimaan baa tahay amaa inaad ku dhawaaqdo shahaadateynka afka kaga dhawaaqda looma baahnay leeyihin iqraarkiina waa wax dadka ay ku islaami jireen weligood haddaad akrisaan lmuriidka ibraahim albayjuuri wuxuu leeyahay khilaafkan wuxuu ku salaysan yahay buu leeyahy gaal soo islaamayo gaal diinta inuu soo galo rabo ma loo shardinaa ah, inuu ku dhawaa iimaankiisa ma loo shardinaa inuu shahaadateynki ku dhawaaqo hadduu qalbiga ka rumeeya looma baahna u waa madhab isaguna yani waxa weeyaan luqadii keliya unbay istaageen oo iimaan waa tasdiiq ay dheheen bis wamaa anta bimuminin lana ay bimusadiqin lana intaasi ayuu ku istaageen laakiin ma oga shareecadu iimaanku iimaanku luqadana waxbay dhahdaa sharcigiina intii luqadii waxbuu ku daraa macan isdilaax baa jiro yani ereybixin ama yani afgarad sharcigu marka iimaankii waxyaabuu kusii daray inay iimaan yihiinna alla uu sheegay macan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum buu ilaahay yiri alla ma ahan mid dayacayo iimaankiina biitifaaqi lmufasiriinna salaadaa loo jeedaa wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum salaadiiba iimaan lagu sheegay soo ma jeedin iyagiina marka waxay leeyn salaada iimaan maaha soonka iimaan maaha waxaas dhan iimaan ma aha firqada kale waxaa weyaan iyagu waxaa murji'at lfuqahaa ayaa la yidhaahdaa madhabkan xanafiyadayna ayaa u badan noocaas murji'at lfuqahaa iyagu iimaanku waxay dhahaan waa iqraar iyo tasdiiq bis in shahaadateynka la qiro qalbigana laga rumeeyo khalaas bis intaas waa iimaanka oo acmaashii iimaanka ma kamid taha kamid ma ahanay kuleeyihin acmaasha iyagu iimaanka acmaashay ka bixinayaan kuwii hore waa ka roon yihiin oo iqraarkii bay kusoo dareen so ma iyagana marka aayaddii hadda wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum baa waxaynaysa nacan inkastoo bacdi alculamaa ay dhahaan khilaafka beyn haaulaai murjicati fuqahaa wa ahli sunna wuxuu ku salaysan yahay un keliya eh, khilaaf lafdi a ah waaye lislaam ibnu taymiya xataa uu kamid yahay sidaa dhahaayo maxaa yeele iyagu waxay leeyihiin waxaan isku waafaqsannahay ninkii acmaasha ka tago inuu mucarad u yahay cuquubo aakhire in la ciqaabayo halis u yahay in la ciqaabo waa isku waafaqsannahay marka tasmiyad unbaa unbay waxay leeyihiin iimaan ma dhahayna maxaa u dhihi weyseen markii la yiri waxay dhaheen haddaan acmaashii iimaan ku magacaawno salaadii acmaashii waa iimaan dhahno cagsigeeda oo in acmaashaas laga tagaa kufri noqonaysay dheheen waxaanan isku waafaqsannahay acmaasha dad qaar eh, yani in badan oo kamida ah qofkii ka tago in u naarta aakhir ah, marka u dambaysa un laga soo saarayo wahada yadullu calaa iimaanihi taasna tusay marka kufri iyo xaggee isugu wadaan taa iy marka waxaa looga jawaabay oo la yidhi iimaanka asal iyo farac buu leeyahay iqraarka iyo tasdiiq waa asal kufriga kasoo horjeedaana waa kufri asal oo mukhrij can ilmilla ah kufriga akbarka ahaa acmaashuna waa iimaan kufriga ka horjeedana waa kufrin duuna kufrin midka ay selafka dheheen maxamed ibnu nasr almarwazi kitaabkiisa bn qadir salaa ayuu aada masaladaas ugu faahfaahinaya marka markaan leenahay acmaashu waa iimaan maaha ninki acmaasha ninkii acmaasha yani camal kamida ka tago waa gaalooba maaha macnaheedu kufriga u ku dhacaa laakin kufriga u ku dhacaya kufrun duuna kufrin la ma ahan kufrigii mukrijka ahaa ee akbarka ah firaq lirja marka waa kuwaasaa khawaarij iyo muctazile imaamku ayagu waxay u yaqaanaan macno kale waxay leeyihiin khawaarijda iyo muctazilada imaamku alimaanu waxay leeyihiin eh, eh, yani adaa jamiici aacaati kullihaa adaa-u jamiici aacaati kullihaa daacaadka oo dhan adaa jamiici aacaati lmuftarada cafan adaa-u jamiici aacaati lmuftaradati kullihaa daacada ama acmaasha waajibkaa kulligeed in lala yimaada iimaan la dhahabay cindahu marka ninkii aan la imaanin dhammaan ninka aan la imaanin oo mid ama laba ka tago waa gaal diinta ka baxay murtakib marka masalada murtakibulkabiiraha iyagu waxay ka qabaayaan markaas ninkii dembi weyn ku dhaco waa ka saarayaan diinta way ka saarayaan diinta inkastoo tasmiyada isku khilaafsan yihiin casharka dambaan insha allahu tacala taas ku dhamaystiri doonaa hada bilahi tawfiiq sala allah wasalama calaa nabiyina maxamed